bismi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rbi اشhrx lii sadrii وysr lii أmrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الnadim اlcmridiy raximah اllah bab اlxaali alxaalu waصf du اntisaab aati mufasira lmubhm اlhay-aati وإnma yutaa bih munkra وغاaلبا يutaa bه مؤخرا كجاء زيد راكبا ملفوفا وقد ضربت عابده مكتوفا وقد يجيء في الكلام أولا وقد يجيء جامدا مؤولا وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجيء منكرا باب التمييز tacriifuhu ismun duu intisaabin fasara linisbatin aw dati jinsin qudira kan saba zaydun caaraqan waqad calaa qadran walakin anta aclaa manzila waka ishtaraytu arbacan nicaaja aw ishtaraytu alfa ridlin saaja aw bictuhu makiilatan uruza aw qadra baacin aw diraacin khaza wawaajibu tamyiizi an yunakara wa an yakuuna muطlaqan muaharaa baabu bayaan alxaali xaalka caddayntiisa baabkeedi weey marka waxaynu ku guda jirnay mansuubaat lasmaa baynu ku guda jirnay markaa baabkan cawow ka warramaya waa baabulxaal wa huwa luqatan xaalka xagga luqada waxaa lagu dhahdaa maa calayhi shaksu ruuxu waxa uu ku dul sugan yahay oo min khayrin aw sharin ah waxa ruuxu uu ku dul sugan yahay oo ama khayr ah ama shar ah ayaa la dhahdaa xaal xagga luqada waa sida xagga istilaaxana dee sheekha inoo sheegay wuxuu yidhi naadinku alxaalu xaalku wasfun wasfi iyo tilmaan weeyi wasfigaasoo duntisaabin nasboon u saaxiib ah wasfigaasoo aatii imanaya ay huwa wasfigu mufasiran xaalo u yahay buu imanaya mid cadaynaya limubhamil hay-aati hay-ooyinka iyo tilmaamaha la ibhaamiyey ee la qariyey xaalkaasaa la dhahdaa wuxuu yidhi xaalka waxaa la dhahdaa waa wasfi ta ugu waa ismi de waa waصfi mar waa waصfi waصfiga wuxuu u jeedaa waصfi waxaa las leedhahda ilaa shan arrimood insha allah waynu gaari doonaa waa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul amhilatu mubaalaga sifa mushabaha iyo afcalu tafdiil shantaasaa las leedhahdaa waصfi oo waxaa laga soo qaatay de masterka laga soo qaatay marka wasfiga fahma taasaa looga jeeda weliba badanaa waxay u badan yahay ismiga noqonaya xaalka ismi faacil iyo ismi mafcuul buu badan yahay labadaas uu badan yahay marka waa ismi waana wasfi waana mansuub aye ta saddexaad waa waxbuu cadaynaya oo fasiraya wa an yakuuna maa yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat weliba waxaan u fasirayaa waa hay-o iyo hanaan iyo tilmaan qarsoonaatay oo tilmaamaha ka mid a waa wasfi waana mansuub waana mufasir mana saddex ayn wa an yakuuna maa yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat weliba waxa uu fasirayaa waa hay-a qarsoonaatay oo hay-ooyinka iyo tilmaamooyinka ka mid a afartaa shardi waxaa laga hela ayaa la odhanayaa xaal la odhanaya tusaale jaaa zaydun raakiban jaaa zaydun raakiban raakiban waa wasfi culimamuna wasfi ayn de waa ismi faacil waa mansuubo raakiban waad arkaysaan calaamatu nasbada waa maxay dee waa fadxada idin wada muuqata waa mufasir oo raakib waxbuu caddaynaya waxaan uu caddaynayaana waa tilmaan kolkii hore qarsoonayd oo tilmaanta qarsooneed maxay ahayd tilmaanta qarsooneed waxay ahayd zayd baa yimid baa la yidhi zayd baa yimid marka la yidhi daatadaa timiday ee zaydihi tilmaanta iyo sifada uu ku yimiday maynaan garanayn waxyaalo badan baa ka ixtimaala ma wax buu fuushanaa muu lugeynayey siduu ahaa tilmaantiisu way qarsoon tahay sooma markaa tilmaantaasi qarsoonaatay ayay caddaysay xaaladan meesha taalla oo maxay ku caddaysay ixtimaalkii bay ka saartay oo maxay u saartay in wax fuushanaabay u saartay marka afartii shirdi maynaan ka heli kaasaa la odhanaya markaa xaal an yakuna wasfan wa an yakuna mansuuban wa an yakuna mufasira wa an yakuna ma yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat sidaasi ayaa la odhanaya markaa eeg alxaalu xaalku wasfun tilmaan weeyi wasfigaasoo duntisaabin nasboomid u saaxiib ah wasfigaasoo imanaya ay huwa wasfigu mufasiran xaalada u yahay buu imanaya mid caddaynaya limubhami lhay hay-ooyinka iyo tilmaamaha qarsoomay xaalada uu yahay mid cadaynaya ayuu imanaya alxaalu xaalku wasfun alxaalu wasfun waa mubtadi khabar manes mudaabaqeen alxaalu xaalku wasfun tilmaan weeyi wasfigaasoo duntisaabin nasboomid u saaxiib ah wasfigaasoo waa tilmaan labaad u leya nacti labaad weeyaan aati imanaya aati waa ismu faacil faacilkiis waa mustatir aatii imanaya ay huwa wasfigu mufasiran xaaladu yahay buu imanayaa mid caddaynaya limubhami lhay-aati hay-ooyinka iyo tilmaamaha qarsoonaaday xaalada uu yahay mid caddaynaya buu imanayaa hadda xaal muna banaan yaalan banaan ku yaala ka soco wa inamaa yu'taa bihi munakaran wa haaliban yu'taa bihi mu'aharan ah, wa inamaa yu'taa waa lala imanayaa bihi xaalka ayaa lala imanayaa munakaran xaalada uu yahay baa lala imanaya mid la nakireeyey wa haalibanay wa fil haalibi sida haalibka ana yu'taa waa lala iman bihi xaalkii ayaa lala iman mu'aharan xaalada uu yahay baa lala iman mid dib loo dhigoo la dambaysiye halkana axkaamtiisi wax kamidu ah ku tilmaamaya xaalka oo wuxuu yidhi xaalada waxaa lala yimaadaa iyada oo nakiraa saxiix xaaladii waxay imanaysaa iyada oo nakiraa sida haalibkaa ee badanna waxaa lala yimaadaa iyada oo dambaysa iyada oo dambaysa ayaa lala yimaadaa oo munakar maxaa looga dhigayaa lianlaa yutawahama kownuhu nacta si aan loo moodin nati xillima idaa kaana saaxibuhaa mansuuba saaxiibkeed marka uu yahay saaxibulxaalku marka uu mansuub yahay haddii xaaladii laga dhigo maxay ya macrifo laga dhigo maxaa la moodayaa nacti la moodaya tusaale jaaa zaydun raakiban somayna ya ra'aytu zaydan alcaaqila ka waran ya ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay zaydkii alcaaqila aqliga lahaa iyo ra'aytu zaydan caaqilan maxaa lagu kala garanaya de waxaan hadda ku kala garanaynaa nakirada dambe xaaladu waa nakira iyadu hadii macrifo ay noqoto mayna isku ekaanayn marka saaxibul xaalkeedii uu mansuub noqdo tusaaleha mafcuul bihi uu noqdo xaalkiina aad macrifo ka dhigtay maxaad ku kala garanaysa m lama kala garanayo sooma sida aawadeed xaalad iyadu waa nakiro nactiguna muxuu waafaqayaa isagu dee mancuudkiisu isagu waafaqaya mayna basidayn aad bay u marka eeg shadrigaa hore wuxuu ku tilmaamayaa xaalada waxaa lala imanayaa iyada oo nakira ayaa lala imanaya si ayna ugu eekaanin oo ayna ugu dheh gelmin nactiga marka saaxiibkeed u noqdo mansuub hadduu saaxiibkeedu yahay dee waxa weeyaan majruur ama uu yahay marfuuc de uma ekaan karo uma ekaanayo ila xaalad mar in mansuubaadii ku jirtaa in la nasbiya shardiga lan iyada ile koore kuma waafaqaysa iyada shardigeegu waa maxay inay mansuubtahay weeyaan le maa kolkuu saaxiibkeeda hore uu noqdo mansuub iyadiina aad macrifo ka dhigto maxay isla noqonayaan marka naxtiga mayna isku ekaan sidaa baa looga cararayaa bu leeyahy haddaba wixii yimaada iyada isaga oo macrifaa daahirka isagoo macrifo ayuu yimid ha ku macrifooba idaafo ha ku macrifooba wax kale waxaa la samaynayaa waa la ta'wiilinaya oo waa la awilaya tusaale jaaa zaydun waxdahu jaaa zaydun waxdahu zayd baa yimiday waxdahu xaalu yahay kelidii iminka waxdahu dee wax xaalo daahirka waxaa la moodaa inay macrifo tahay oo see lagu moodaana wayba iska caddaayo dee waa la idaafeeyey waxda oo wax loo daafeeyey damiirba loo markaa maadaama oo sidaa ay noqotay shardigaguna uu nakiranimo ahaa waa la awilaya oo maxaa la odhanaya jaa zaydun munfaridan baa la odhanaya saxiix walala waa basiid wa inamaa yutaa bihi muaharan muxuu uga jeedaa halkana xaalada ayaa ka dambaynaysa saaxibulxaalka oo tusaale xaalad waay saaxibulxaalku wuxuu noqon karaa faacil tusaaleaynu ka arki doonaa wuxuu noqon karaa mafcuul waxay noqon kartaa muxtamila inta goorba maxaa shardiya saaxibulxaalku inuu horeeyo xaaladina ay dambayso waka wa inamaa yuta waa unoo lala iman bihi xaalkii munakaran xaalu yahay baa lala iman mid la nakireeyey wa haaliban ay wa fil haalibi sida haalibka ana yuta waa lala iman bihi xaaladii baa lala iman mu'aharan xaalu yahay baa lala iman mid la dhib la dib dhigay inama wa adaatu xasrin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab in makfuufat can اlcamali mabniyun cala alfatxa mabniyun cala alfatxi laa maxala laha min alcraab ma kaafatun can camaliha mabniyun cala sukuun laa maxala laha min alcraab minaba sida inama alacmaalu binniyaat waa sida haddii doonto waxaad ku ohan kartaa inama wa adaatu xasrin mibn ala sukun la maal lah min alraab hadii kale waxaad oran kartaa inna waxa gashay ma maadan hadii ay gashay camalkii bay ka xidhay marka intu waa maxay makfuufatun can ilcamal iyada camalfalkii baa laga xidhay maadana kaafatun can camaliha camalfalkii iyadaa ka xidhay marka inamaa kaafatun wa makfuufa haddii meelaad ku aragtaan maadan waa kaafo oo waxbay xidhay weeyaan makfuufaduna waxbaa laga xidho inada weeyaan innada laga xidhay camalkii wa inamaa yu'taa waa un oo lala iman xasrigun bay faaidaynaysaa marka bihi xaalkiibaa lala iman naaibu faacilku waa jaariya majruurke aqim muqaama alfaacil اladii xudif mafcuulahu fi kuli ma lahu curif aw masdaran aw darfan aw majruura in lam tajid mafcuulahu lmadkuura soo maynaan soo marin wainamaa yutaa waa unoo lala iman bihi xaalkii ayaa lala iman munakaran xaalada uu yahay baa lala iman mid la nakireeyey waaaliban ay wa fi lhaalibi sida haalibka ana nasculkhaafid baa lagu nasbinayaaye yutaa waa lala iman bihi xaalki ayaa lala iman muaharan xaalada u yahay baa lala iman mid dib loo dhigay oo saaxiib xaalka laga dambaysiiyey tusaalaheedii buu kusiiye wuxuu ku ka jaaa zaydun raakiban malfuufa waqad darabtu cabdahu maktuufa wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaaday wixii lamid aa tidhi jaaa waxa yimiday zaydun zayd ayaa yimiday raakiban xaalada uu yahay buu yimiday mid wax fuushan malfuufan xaalada uu yahay buu yimiday mid la duuduubay waqad darabtu waxaan garaacay dhab ahaan cabdahu zayd addoonkiisii ayaan garaacay maktuufan xaalu yahay mid la garba xidhay waay dee jaa waynu garananaa waa iska ficil maaday zaydna waynu garananaayo waa faacil intaa dawraynu u baranay dul taagnaan maynu mar kasta raabteeda raakiban baa caawa inagu cusub inagumana usbeta kitabka hore nagu soo marnay raakiban waa xaalo mansuubu calaamatu nasfi fatxatun daahiratu calaa mansuub calaamatu nisfi fatxatun daahiratun cala aakhirihi haddaba u fiirsada raakiban raakiban waa maxay mayna wasfi ahayn waa wasfi muna mansuub ahayn muna mufasir ahayn hay-a qarsoonaato hadda aynu kusoo sheegeynn mn muna haysan wuu haystaa dib u ima weliba soo soco labada baydkan dambana eeg muna muna kala ahayn raakiban maynana kirahayn waa nakiro muahar muuna ahayno saaxibulxaalkii muuna ka dambeeyey de waa nakiro waa xaala marka haddaba saaxibulxaalkii me waa zayd zaydna muxuu ahaa faacil bu ade markaa iminka maxaa saaxibulxaala zayd baa zayd oo ayaa ayaa saaxibulxaala oo faacilada halkaynu ka xaalayna raakiban de zayd zayd maynu ka oo ah faacil malfuufanna waa xaal iyaduna waa xaalo labaad halkaynu ka xaalaynay zayd baynu ka xaalaynay jaaa zaydun zayd baa yimiday raakiban xaalada u yahay buu yimiday mid wax fuushan malfuufan xaala u yahay yimiday mid la duuduubay malfuuf alkaa waa ismu mafcuulo lafa ismuyagi mafcuul weeyaan zayd baynu ka xaalaynay marka waa xaalo bacda xaalade markaa malfuufan haddii aynu ka xaalayno zaydun haddii aynu ka xaalayno waxaa la idhaahdaa xaalatun mutaraadifa la dhahdaa waa xaalo isfangashan magacyo fara badan ba xaalada le astaamo badanna way leedahay xaalatun mutaraadifatun ba la dhada xaalun mutaraadifa la dhahdaa waa xaalo mutaraadifo isfangashan waa haddii malfuufan aynu ka xaalayno zayd waa haddii zayd aynu ka xaalayno waxay noo banaan raakiban waa ismu faacil ismiga faacil muxuu camal falaa yacmalu camala ficlihi soo ma faacil buu qaadanaya faacilkiisana yuu noqonayaa dee zayd haddii aynu ka xaalayno raakiban oo ismu faacil ah faacilkeeda oo zaydun unoqonayana waxaa la odhanaya waa xaalatu mutadaakhila la odhanaya waa xaalo isgudagashan waa xaalo isku dhex xaalatun mutadaakhilatun baa la marka haddii aanu ka dhigno malfuufan zayd haddii aynu ka xaalayno waa xaala mutaraadifa waa xaalo isfangashan haddaynu raakib ismiga ismiga ku qarsoon ila raakib waa ismu faacile ee faacilka u ah ee u noqonaya aynu ka xaalaynana waa xaalatu mutadaakhila la odhanaya waka wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada wixii lamid a ah aad tidhi jaaa zaydun zayd ayaa yimiday raakiban xaal u yahay buu yimiday zayd malfuufan xaalo u yahay buu yimiday mid la duuduubay waka waqad darabtu dhab ahaan waan garaacay cabdahu addoonkiisii ayaan garaacay maktuufan xaalu yahay addoonku mid la garba xidhay dee darabtu waynu baran cabdahuna waynu naqaanaa waa ficil iyo faacil iyo mafcuul minaan maktuufan bay noo yimid maktuufan dee waysu mafcuula waynu garanana haddaba maktuufan halkaynu ka xaalaynaa ma darabtu ma ta'daa faacilkaynu ka xaalaynaa mise cabdahu baynu ka xaalaynaa ma mafcuulkaan ka xaalayna mise faacilka ya labadaba waa laga xaalayn karaa wa waqad darabtu waan garaacay haddii faacilkaan ka xaaleeyo cabdahu addoonkiisii baan garaacay maktuufan xaalan ahay mid garba xidhan qof garba xidhanna waxa ma garaaco ya markaa kan ka xaaleeya cabdigan ka xaaleynaya cabdiga mafcuul biyan ka xaaleynaya marka sooma markaa iska ilaaliya xaalada tii muxtamilka ahayd kitabka jurumina kusoo maran ayayna kusoo marnay tusaale ra'aytu cabdallaahi raakiban oo kale Ah. ya ra'aytu cabdallaahi raakiban eega ra'aytu cabdallaahi raakiban miaalkaas wuxuu ixtimaalaa xaalada in laga xaaleeyo faacilka iyo in laga xaaleeyo mafcuulka labada waa muxtamila iyada sababta oo ah waan la kulmay anoo wax fuushan de waa sax waan la kulmay isagoo wax fuushanna waa sax laakiin halkan iska ilaaliyaha ku khaldamina haddee tidaahdid waxaa laga xaalanaya faacilka macnihii baa kaa xumaanaya oo wuxuu noqonaya anigoo garbixidhan baan garaacay de qof garbixidhanna wax ma garaaco sooma cabdahu laakin kolkaa noqonaya mafcuulka waqad darabtu dhab ahaan waan garaacay cabdahu addoonkiisii ayaan garaacay maktuufan xaalu yahay addoonku mid la garbaxidhada isagoo garbaxidan baan garaacay markaan maxaynu ka xaalaynay mafcuulkaynu ka xaalayna markaa labadaa tusaale unbu inoo sheegay in faacilkii laga xaaleeyo iyo in mafcuulkii laga xaaleeyo tii muxtamilada ayd inoomu sheegay waqad yajiu fi lkalaami awala waqad yajiu jaamidan muawala waqad yajiu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xaalkii i alaami hadalka dhediisa inuu yimaado ayaa la arkaa awalan ay i awali marka hore marka ugu horeysa inuu yimaado ayaa la arkaaba hakuu ka soo horjeeda aaliba yutaa bihi muaran muaran taasu ka soo horjeeda waqad yajibu inuu yimaado ayaa la arkaa jaamidan xaalu yahay mid qalalan jaamidkaasoo muawala la awilayo isagoo jaamid muawala inuu yimaadaana way dhici kartaa halkuu ka soo horjeeda alxaal waun waigoo mushta waama waigo ismigimigm kaasu isaguna kasoo horjeeda marka qad buu geliya waad arkaysa waqad yajiu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xaalkii fi lkalaami hadalka dhexdiisa inuu yimaado ayaa la arkaa awalan ay fi lawali marka ugu horeysaba tusaale kayfa jaaa zaydun kayfa jaaa zaydun xaalkeebuu zayd ku yimiday kayfadani waa xaalo markii ugu horreysay bayna timiday saaxiibkeedna way ka soo horu martay saaxiibkeed waa zayd la waa faacilkeed manaadna kalaamka awalkiisa mayna dhicin way dhacday wuxuu ku wa taqdiimu lxaali huna xaalada in halkan la soo horumariya waajibun waaba mid waajiba lianna kayfa laha sadaara kayfi waxay leedahay sadaaro hadalka bilowgiisa inay dhacdo waa litadamuniha alistifaama macna istifhaam bay damisan tahay asmaa istifhaamna sadaaratu bay leeyihi marka in lagu biloodobaba waajib u leey maadaama osadulkalaam ay yeelatay markaa kayfe kitaabkii asalka markaynu maraynay dee dhowr tambiih baynu siiyey la tahay soo ma ya haddii jumla mustaqila ay gasho maxaan idinku yidhi ya jumla mustaqila jumla mustaqila haddii ay gasho maxaa la dhahdaa xaala la raabaabaynu haddii jumla mustaqil ayna gelinna sida kayfa zaydin oo kalena khabar soo taqadumay noqonaya iska ilaaliya marka in badan way soo noqda kayfa jaa zaydun icraabkayga maxay maxay wey iska ilaaliya waa sida waa xaalo soo taqadumtay weeyaan sadaartu kalaan bayna leedahay ka soco waqad yajiu jaamidan muawala isagoo jaamid ah laakin muawala jaa zaydun waxdahu baa lamid ade waxdahu dee waa jaamid maxaa lagu awilayaa dee munfarid baa lagu awilaya fanfiruu hubaatin baa lamid a ah baha idinkoo hubaatin idinkoo kala tagsan hubaat waa ismi jaamid mutafariqiin baa lagu awilaya waka markaa awalka kalaamkana way dhici kartaa isagoo jaamidna wuu iman karaa laakiin markaasi waa la awilaya waqad yajiu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xaalkii fi lkalaami hadalka dhexdiisa inuu yimaado ayaa la arkaa awalan ay fi lawali marka ugu horeysaba waqad yajiu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xaalkii jaamidan xaaluu yahay mid qalalan jaamidkaasoo muawala la awilayo halkaa maxaynu kaga baxnay halkaana ah, laba xukun u leeyahay ayaynu kaga baxnay وصاaxiب الxaal اladي تqarara mcaraف وqad yجi mnkra وصaaxiباlxaali xaalada iyo xaalka صaaxiibkii alladii صaaxiibkaasoo taqarara sugnaaday ay huwa ladiigu halkuu ku sugnaaday dee tusaalayaashan ina soo horu maray mucaraفun mid la macrifaynayo weeyi waqad yajiiu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa saaxibulxaalku munakaran xaala u yahay mid la nakireeyey halkana saaxibulxaalka ayuu sheegayaa xuknadiisa wax kamid a wuxuu yidhi saaxibulxaalka tusaalayaasha aad kusoo martay o dhan waa mucaraf u guri armayna runayn dee laba tusaale ku soo siiye labada tusaaleba mn zayd muxuu aha muna macrifayn waa ismi cabdahu muxuu aha dee waa macrifo muxuu dee idaafadii ku macrifoobay tusaalayaasha markaa waxaad ku samartay minuu macrifayn markaa saaxiibulxaalku waxa sugnaatay inuu noqday maxay mucarab mid macrifa wa saaxibulxaali xaalka saaxiibkii alladii saaxiibkaasoo taqarara sugnaaday ay huwa ladiigu mucarafun mid la macrifaynayo weeyi waqad yajibu inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa saaxibulxaalku munakaran xaalo u yahay mid la nakireeyey isagoo munakara inuu yimaadaana way dhici kartaa ya saaxibul hadda u fiirto waxaa nakirada noqonaya waa maxay waa saaxibulxaalki weya waana macrifa de saaxibulxaalku waqad yajibu buu yihi lakin waqad yajib inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa saaxibulxaalki munakaran xaalow ya mid la nakireeyey ah, walamaa jaahum kitaabu min cindi illaahi musadiqun musadiqan ah calaa qira'ati man nasaba musadiqan musadiqan xaalo uu halkee laga xaaleeyey kitaab baa laga xaaleeyey kitaabun baa laga xaaleeyey kitaabun mina nakireen saaxibulxaalki maanta muxuu noqday nakiru noqday de waa kitaabun waa nakiro saxiix walala laakiin wasfi baa lagu khasisay iska ilaali sheekh iyana kaa qarsoonaanin walamaa jaa'ahum markii uu soo gaadhay kitaabun kitaab markii uu soo gaadhay kitaabkaasoo min cindi allah agtii ka musadiqan xaalo u yahay kitaabku saaxibulxaaki maxaa khasisay ya nakiradaha dee sifada dhah waa sifada fii arbacati ayaamin sawaan lisaa'iliin sawaan waa xaalo saaxibulxaalkii me waa arbaca arbacadan mayna nakiraan waa nakira laakin maxaa takhsiisiyey idaafada fii arbacati ayaamin maa la idaafaynin waa la idaafiyey wmaa ahlakna min qaryati ilaa lahaa mundiruun jumladaa dambe ismiyadii waa xaalo halkee laga xaalaynaya qaryatin baa laga xaalaynaya qaryatin waa saaxibulxaal muna nakirayn waa nakiro maxaa u cunansiisay ya maxaa laga hormaray nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiid lcumuum weliba min baa lagu sii istiqraaqiyey ile waa maaba ka horaysa le wamaa ahlakna min qarya waxaa lagu sii istiqraaqiye weliba maxay min baa lagu sii istiqraaqiyey markaa waxa u cuninsiiyey maxay nakiratun fi siyaaqi nafyi tufiidu ama tacum waka wa saaxibu lxaali xaalka saaxiibkii alladii saaxiibkaasoo taqarara sugnaaday ay huwa ladiigu mucarafun mid la macrifeeye weeyi waqad yajibu inuu yimaado ayaa la ay huwa saaxiibkaasi munakaran xaalow yahay mid la nakireeyey baabu hada maxalu tamyiiska waxaa la dhahdaa mumayis waa la dhahdaa tamyiis baa mumayis baa la dhahdaa mufasir baa la dhahdaa tafsiir tabyiin baa mubayin baa lixda magac ba sagaas kale kitabkuna idin qolay tamyiis baa oo mumayis baa la dhahdaa oo mufasir baa la dhahdaa mubayin baa inta magacba sheekh sagaas kale jaabada gashay kaa dhicin waa yahay luqada waxaa lagu dhahdaa faslu shayi can hayrihi waa shayga oo laga sooco hayrkii wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun bimacnaa infasiluu can lmuminiina infasiluu min almuminiin muminiinta ka sooma saasaa la odhan doona waa xaggi luqada wey isilaaxa miyaa sheekha inoo sheegay tacriifuhu ismun duntisaabin fasala linisbatin aw dati jinsin qadara tacriifuhu tamyiizka tacriifkiisu waa tacriifkii istilaaxiga ah iska ilaaliya ismun ismi weeyi ismigaasoo duntisaabin nasboomid u saaxiib ah ismigaasoo fasara caddeeyey huwa ismigu linisbatin nisbe caddeeyey nisbo isku tiirin laba ismi laysku tiiriyey caddeeyey ow dhati jinsin ow lidhati jinsin ama jinsi daatadii caddeeyey jinsiga oo qudira la qadaray ay huwa jinsiga muxuu ku leeyahay fududiye tacriifkiisa xagga istilaaxiga waa maxay waa ismi waa mansuub waa mufasir wa an yakuna ma yufasiruhu dhatan inbahamat min adawaat meel afar toonaan marka xaalka maxay ku kala duwan yihin hay-a iyo iyo daatay ku kala duwan yihin hay-a iyo daatay ku kala duwan yihin hay-a iyo daatay ku kala duwan yihin oo markaan idin idha eeg jaaa zaydun zayd baa yimiday raakiban xaalo uu yahay iminka raakibantani waa ismi waa mansuub waa mufasir weliba waa an yakuuna maa yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-a soman dee daatadii waa la garanaya oo zayd baaba yimiday laakiin daatadaasi timiday tilmaantay ku timida markii hore qarsoonay imikana waxaan la garanayba daatadii lafteedii saa u kala fahm markii hore daatada waa la garanayay laakiin daatadu tilmaantay lahayd baa qarsoonayd xaalad waxaasay caddaysa imikana daatadii lafteedii baa qarsoonba daatadii lafteedii ayaa qarsoonba saw saw farqi inima inima muuqdo wuxuu yidhi tacriifuhu tamyiiska tacriifkiisu ismun magac weeyi ismigaasoo duntisaabin nasboomid u saaxiib ah ismigaasoo fasara cadeeyey huwa ismigu linisbati nisbe cadeeyey isku tirin laba ismi laysku tiiriyey nisbada ka dhexaysa cadeeyey ow daati jinsin ow lidaati jinsin ama jinsi daatadii cadeeyey jinsiga oo qudira la qadaray ay huwa jinsiga ama jinsiga oo qadara qadarnaaday huwa jinsigu haddii musamaadka laqmaysidna waay halkan wuxuu kuu sheegayaa tamyiiska in laba loo qaybi u kuu sheegaya kitaabkii tmis waa la dhaa tmyiis baa la dhaha tmyiisna waxaa la dhaha tmyiis dhat baa la dhaha labada qaybood buu kugu qaybi tmyiis waxaa la dhahdaa tmyiizu annis baa la dhahdaa tmyiisu jumlana waa la dhahdaa tmyiisna waxaa la dhahaa tmyiisu dhat tmyiisu mufradna waa la dhahdaa kitaabkii horena waan ku sheegnay isagoo oo aan sheegin tacriifooda maxaa daabit u ah tmyiiska tmyiisu nisbaha la dhahdaa waxaa daabit u ah maa rafaca waa waxa rafciya ibhaama nisbatin nisbo qarsoonaatay nisbadaasoo fii jumlatin jumlo kudhex sugan jumlo nisbo ku sugan oo qarsoonaatay waxa rafciyo ee caddeeyaa ah, la dhahdaa tamyiisu nisba soo basid maakaas tamyiisu daadkana waxaa la tamyiisu mufradna waa la idhaahdaaye maa rafaca waa waxa rafciya ibhaama ismin ismi qarsoomay ismigaasoo qablahu isaga ka horeeya ismigaasoo mujmalilxaqiiqati xaqiiqadiisii ay duuduubnaatay oo ay mujmal noqotay kaana maxaa la dhahdaa tamyiizu that ama tamyiizu almufrad baa la dhahdaa marka labadaasa loo qaybinaya marka ugu horeysa tamyiz tamyiisu nis baa la dhahdaa ma rafaca ibhaama nisbati fi jumlatin tamyiizna tamyiizu that baa la dhahdaa ma rafaca ibhaama ismin qablahu mujmali xaqiiqati labada daabitna wuu ku qorayaa shaarixu marka mid waa tamyiizu jumla midna waa tamyiizu almufrad tamyiizu jumlaha tamyiizu nis baa la dhahdaa tamyiizu mufradka tamyiizu that baa la dhahdaa waka tusaalayaashiibuu tirinaya kan saba zaydun caraqan waqad calaa qadran walaakin anta aclaa manzila iminka tusaalayaal inoo tirin doonaade wax aday kuma jiro haddaba eega tamyiiska misaynu qaybinay laba tamyiisu nisba jumlana isagaa iskale iyo tamyiisu daad mufradna isagaa iskale labadooda daabitna waan kala sheegnay soo ma tamyiiska hore tamyiisu nisbaha ah labaa loo qaybiyaa muxawal iyo hayru muxawal ah, muxawal iyo ayru muxawal mid meel laga keenay oo meel laga soo wareejiyey iyo mid aan meel laga soo wareejin labadaas haddana loo qaybinaya keenu qaybinaada la socdo de marka ugu horeysa maxaynu qaybinay laba tamyiisu nisbe iyo iyo tamyiisu dhaab kee horeeya nisba horeeya soo maa nisbaynu laba u qaybinay maxaynu qaybinay muxawal iyo hayru muxawal muxawalkaynu haddana saddex usii qaybinana muxawalun can faacilin muxawalun can ilmafcuuli muxawalun can ilmubtada saddexdaasu noqonaya muxawalun can ilfaacili iyo muxawalun can ilmafcuuli iyo muxawalun can ilmubtada muxawalun can ilfaacili wuu kuu tusaaley muxawalun can ilmubtadana wuu kuu tusaaley muxawalun can ilmafcuuli muna kuu tusaalay muxawalun can ilfaacil waa sida tasababa zaydun caraqan oo kale tasababa zaydun caraqan eeg nisbada fahma nisbada waa maxay iminka eeg maxaa lasku tirinaya tasababa zaydun caraqan ah. maxaa la isku tirinaya imika ya ya nisbatu tasabubi ila zayd zayd maxaa loo tiiriyey rashuwan baa loo tiiriyey eeg nisbadii waa taa waa inasaa ufahanti ila nisbaa lagu yidhi nisbada waa isku tiirin baa la idin idhi soo ma waa nisbatu tasabubi ila zayd markaa marka la idhaha zayd baa shubmay dee waxyaalo badan baa soo arooraya soo ma daatadii ka shubantaan la garanayo maxag horaa maxag damba lama garanayo markaad caraqan tirahdid maxaa caddaanaya mina nisbadii caddaan way caddaatay markaa eeg waa muxawalun can ilfaacilo tasababa sida loo warwareejina kutubta man ku gaari doonaa insha allah isagoo canilmafcuulnana aayadda qur-aanka ayay ku tusaaleeyaan wafajarna alarda uyunan wafajarnaa cuyuuna alardi washtacala ara'su shayba waa muxawal can ilfaacil washtacala shayb ra'si muxawal can mubtada walakin anta aclىa manzila waa halka manziluka aclىa min waa muxawalun can lmubtada isagoo hayru muxawal ah waxbaba aan laga soo qaadan imtala alxawdu maan darkiibaa biyo buuxsamay meel laga soo qaatay marna saasuma loo arkaa lilahi daruhu farisa saasunbaa lagu arkay akrim bihi aba waka waa hayru muxawal baa kuwaana la dhahdaa ka soco wadalika tusaale kan saba waxaa shubmay zaydun zayd ayaa shubmay caraqan xagga dhididka waqad calaa waa kor noqday ay huwa zayd qadran xagga sharafta walaakin anta walaakin walaakin anta hase yeeshe adiga ayaa aclaa ka sareeya manzilan xagga darajada adaa ka sarrayn badan waay dee insaba zaydun caraqan waa maxay waa nisbatu tasabubi ila zayd waqad calaa qadrana waa maxay waa nisbatu nisbatu lculuwi eh, ila zayde ile faa'ilki waa huwe walaakin anta aclaa manzilana waa maxay waa nisbat alawiyati isaga sarayn badnaanba loo nisbeeya aclaa baa la dhel nisbat laclawiyati ila lmukhaaab ilaa anta laad waa mukhaaab saasay noqonaysa marka marka waa muxawalun can ilfaacil iyo muxawal can mubtada kii mafcuulku ka tegey wadalika tusaale ka qawlika waa dhahdaada iyo wixii lamid aa tidhi in saba waxaa shubmay zaydun zayd ayaa shubmay caraqan xagga dhididka waqad calaa waa kor noqday ay huwa zayd qadran xagga qadarka walaakin anta adiga ayaa aclaa sareeya manzilan xagga darajada intaba craabka waa basiid bay la tahay in saba zaydun caraqan waa ficil iyo faacil iyo caraqan oo tamiiza waqad calaa faacilkiisi waa huwa qadarna waa tamiiskii walaakin wogu waa xarfu cadad laakin waa soo dhigateen laakin ka wara ya maxay samayn jirtay marka ya maxay samayn jirtay culum maaairtl waay marka laakinada shard laakina markaynu soo marnay camal fili jirtay shid baa sharti ah soo ma marka laakin waa maxay waa xarfu istidraakin muhmalun waa la camal gadaya damaanta shardigiiweyd lama adkaynin lahayn walaakin oka anta de waa mubtada aclaana waa khabar waa meelyahayn ohan jirnay maa jaa bacda ismi tafdiili walam yudaf ilayhi ismu tafdiili soo ajrumasa kumina soo mare barkii weeyaan dee iska ilaaliya ka soco waka shtaraytu arbaca nicaaja aw ishtaraytu alfa ridlin saaja aw bictuhu makiilatan uruza aw qadra baa'in aw dhiraa'in khaza halkaa waxaynu kaga soo baxnay tamiisu nisbihi halkana wuxuu doonayaa tamisu daadka inuu inoo sheego ayuu doonayaa waka shtaraytu waa ka qawlika odhaahdaadiiyo wixii lamid ah weeye aad tidhi ishtaraytu waxaan soo iibsaday arbacan afar baan soo iibsaday afar baan soo iibsadaa tiri soo maa afartan daatadooda maa la garanaya waa afar maxay adday macadahayba saw ma imahamsano ma qarsoona nicaajan laxaa baad ka tiri maanad caddayn afarta daatadoodi marka nicaajan waa maxay de waa tamyiis tamyiiskan magicii tamyiisu that tamyiisu that baa eeg tacriifkii dib ugu noqo daabitkiisa maxaan ku yidhi maa rafaca ibhaama ismin qablahu mujmalilxaqiiqati soo kumaan odhan de eeg arbacan waa ismi xaqiiqadaa afartu way ijmaalsanayd oo lama garanay wax alla waxay ahayd maad garanayseen laakin caajan markaan idhin ibhaamkii muna suulin tamiisudaat baa la dhaa marka iska ilaaliya wa kashtaraytu waxaan soo iibsaday arbaan afar baan soo iibsaday nicaajan laha ah aw ishtaraytu ama waxaan soo iibsaday alfa ridlin kun rodol baan soo iibsaday saajan baxra saaf ah aw bictuhu ama waxaan iibiyey makiilatan mid la beegay baan iibiyey uruza oo beriis ah aw qadra baacin aw bictuhu waxaan iibiyey qadra baacin joog qadarkii baan iibiyey aw dhiraacin aw qadra dhiraacin ama dhundhun qadarkii baan iibiyey khazaa xariir ah ya kan waa tamyiisudaadki tamyiisudaadka marka ugu horeysa labaa loo qaybinayaayo isagana waxaad u qaybisaa inuu dhaco bacd alcadad iyo inuu dhaco bacd almaqaadiir ah, bacd alcadad asariix waa ka u horeeya ishtaraytu arbacan arbacan mayna cadad ahayn de waa tiro waa cadad sariixa iyo bacd almaqaadiir inuu daba dhaco maqaadiirtaasay culimadu ilaa saddex u qaybiyaan waxay idhaahdaan mid mawsuunaad ah maqaadiirtu inuu shaygani mawsuunaad galayo oo la miisaamo iyo bacd almakiilaat shaygan in la kiileeyayo iyo masaaxaad wixii de in la xusliyo oo la mitiriyo waa saddexda mido tusaalayaasha uu ku qoraya intaba ishtaraytu alfa ridlin ridlin waa maxay de waa mawsuunaadii maa wax lagu miisaami waa mawsuunaadi weeyaan makiilatana waa maxay waa kiilooyintii weeyaan qadra baain waa maxay ba waa joog qadarkii mana mitrintan markaa saddexdiiba kuu sheegay saddexdiiba kuu sheegay isagoo bacd almawsuunaada bacd almakiilaada bacd almasaaxaata intiiba uu sheegay wa ka ishtaraytu waa ka qawlika odhaandaada iyo wixii lamid ah weeyaan aad tidhi ishtaraytu waxaan soo iibsaday arbacan afar baan soo iibsaday nicaajan ida ah ishtaraytu ficlan waa faacil arbacanna waa mafcuulkii nicaajan waa tamyiiste aw ishtaraytu aw ishtaraytu ama waxaan soo iibsaday alfa ridlin kun radal ayaan soo iibsaday oo saajan baxarasafa ishtaraytu ficlin waa faacil alfa waa mafcuulki alfa mudaaf ridlin waa mudaaf ilay saajina waa tamyiiskii aw bictu ama waxaan iibiyey makiilatan baan iibiyey mid la beegay uruzaa bariis ah aw bictu ficil iyo faacil iyo mafcuul manaan makiilatana waa mafcuul laba uruzana waa maxay waa tamyiiskii aw qadra baacin waxaad iskaga cadaftaa makiilatanta ku cadaftay qadra mudaafo baacinna mudaaf ilay aw aw dhiraacin aw qadra dhiraacin saasay noqonaysa o qadra diraacan ba yadana u qadrante qadra mudaafo diraacina mudaaf ilay khazanna waa tamyiiskii labadooda khazannaha ow qadra bain khazan ow qadra diraacin khazan weeyaan sidaa u fahan marka intii mana ku tusaalayn bacd alcadad asariix bacd almawsuunaat bacd almakiilaat bacd almasaaxaat intii mana sheegin ka soco wa ka qawli ka odhaadaadiyo wixii lamid atiri ah, wain ishtaraytu waxaan soo iibsaday arbaan afar baan soo iibsaday nicaajan ida ah aw ishtaraytu ama waxaan soo iibsaday alfaridlin baa soo iibsaday kun rodal saajan oo baxara saafa ow bictu ama waxaan iibiye makiilatan ayaan iibiyey mid la beegay uruza oo beriis ah o qad rabacin joog qadarkii ayaan iibiyey o diraacin ama suxul qadarkii baan iibiyey khazaa xariir ah wawaajibu tamyiizi an yunakala wa an yakuna muطlaqan muahara ah, xukunkiisibu wax ka taabtay soo ma aragti wawaajibu tamyiizi wawaajibun mid ay waajib tahay weeyi atamyiizi ay fi tamyiizi tamyiizka dhexdiisa mid ay waajib tahay weeyi an yunakara ay tankiiruhu in la nakireeya tan o kale waynu soo marnay wawaajibun fi lficli an yujarada soo maynaan soo marin ka soco wawaajibun markaa waxaa la odhan karaa waa faacil waxaa la odhan karaa waa ismu faacil waa mubtade masterka halkaa laga soo xarinayana sade masadel faacil ya laakin de shuruudi wanaagsan soo ma waxaa fiican marka inaynu ka dhigno khabar soo taqadumi waxaa ka dambeeyana aynu ka dhigno aynu soo xaririnno mubtadiy oo muakhara halkiisaasaana lagu macnaya wawaajibun mid ay waajib tahay weeyi atamyiizi ay fi tamyiizi tamyiiska dhexdiisa mid ay waajib tahay weeyi an yunakara ay tankiiruhu in la nakireeya mayna basiidayn waan yakuna wa an yakuuna iyo wa an yakuuna inuu ahaado ay huwa tamyiiskii mutlaqan xaaluu yahay mid mutlaqa oo la idlaaqay oo la sii daayey muahara mid la dambaysiiyo dib loo dhigay ya mutlaqa mid la dambaysiiyey oo muahara oo saaxiibkii dee ka dambeeyo oo aan laga soo horeysiinin inta goorba iminka muna soo dambeey wa kaabsaalyaasha soo qadim waajibun mid ay waajib tahay weeyaan atamyiis ay fi tamyiisi tamyiiska dhexdiisa an yunakara in la nakireeyo ay huwa tamyiiska wa an yakuna ay wa kownuhu mulaqan wa kownuhu ahaantiisa ayaa waajib ah mulaqan xaalu yahay mid la idlaaqay muaharan uu yahay de mid dib loo dhigay wa haddaynu master ka xariirno wa waajibun mid ay waajib tahay weeyi atamyiisi fi tamyiisi tamyiiska dhexdiisa an yunakara ay tankiiruhu in la nakireeya wa an yakuuna baa waajiba inuu ahaado ay huwa tamyiizku muطlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay muahara inuu ahaado mid dib loo dhigay oo saaxiibkii ka dambeeya sida tusaalayaasha aynu kusoo marnay halkaana culimad waxa israacay xaalkii iyo tamyiizkiina halkaasaynu kaga faraxelanay wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk